bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وsلم عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab تxriik الرأس وcض الشhaفتyn عinda التacajب baabu taxriiki الra'si madaxa dhaqdhaqaajintiisa wa caddi shafatayni labada faruuriyood oo la qaniino cinda tacajubi tacajubka agtiisa qofku marka uu yaabo <clears throat> inuu faruurtana qaniino madaxana ou sidaas yidhaahdo ama ou sidaas yidhaahdo nacam oo madaxii dhaqdhaqaajiya faruurtiina qaniino qaala xadaanaa muusa qaala xadahanaa wuhaybun <clears throat> wa huwa uhayb bnu khalid albasriyu qaala xadahanaa ayuubu wahuwa ayub bnu abi tamimata aلsakhtiyaaniy can abi lcaaliyata wa huwa abulcaaliyata albaraa abulcaaliyata albaraa ziyaad bnu fayruuz ayaa la yidhaahdaa albaraa marka ra-du waa shidan tahay albaraa iyo albaraa mu'talif ee mukhtalif waay kulligoodna waa wada mukhafaf albaraa weeyaan ilaa abulcaaliyahan iyo nin kale maahani <clears throat> nisbadan marka albaraa min albaryi weeyaan marka waxaa qoridda qoritaanka ama gamuun la qoro ha noqoto ama wax kale ha noqotee ayaa qofka sidaasaa ah loogu nisbeeya albaraa qaala sa'altu cabd llahi bna samit qaala sa'altu khaliilii abaa darin cabdullaahi bnu saamid waa ragga abudar aada wax uga wariyo laazimay fa qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu alayh waalihi wasalama nebigan u imid ayuu yidhi ataytu nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam nebigan waxaan ula imid biwaduu'in biyo uu ku weyse qaato xaraka ra'sahu madaxiisa ayuu dhaqdhaqaajiyey wacadda calaa shafatayhi labadiisa faruuryoodna waa qaniinay yacnii faruurtiisa ayuu qaniinay qultu waxaan idhi biabi anta wa ummii hooyaday aabahay mid lagu furtaa tahay aadaytuka ma ku dhibay rasuul allow laanna qofku markuu bushimaha qaniino xoogaa ciil iyay tusaysaa miyaan ku dhibay buu yidhi rasuul allow qaala laa maya buu yidhi walaakinaka tudriku waxaad soo gaari doontaa umaraa'a madax ow a'imatan ama dad hogaamiyayaal ayuu akhiruuna salaata salaada dib u dhigo liwaqtihaa waqtigeeda dib uga dhigo yacnii dad baad soo gaari doontaa salaada dib u dhigo waqtigeeda ka daahiyo niman madax ah dayib wayna dhacday nebigu siduu tilmaamay waa la arkay hadaa calam arrintaana waa calam min aclaami الnubuwa oo waqtigii xajaaj iyo umara-u bani umaya salaada aad bay u daahin jireen oo mararka qaar salaada jimcahayba waxay tukan jireen qorx dhaca agteeda casirka waa daahin jireen salaadaha marka intay daahiyaan bay wax kale dadka ku mashquuli jireen khudbada iyo waxaan macno lahayn ayb waqtiguna marba marka ka dambaysa waa kasii xumaanaa oo zamanba zamanka ka dambeeya waa kasii shar badan yahay iyaga salaad iyo waxbayba ku dadaalayeene kuwa waxaa jiraba hadda salaadihii dadka ku dhibaya ama ku cadaadinaya meelaha qaarkood oo muslim ku degan yahay ninka dhallinyarada hadduu masaajidka ku laalaabto oo uu dhowr jeer salaad subax iyo iltizaam iyo lagu arko intaasaaba dembi u noqonaysa hadda kuwa nebigu ka hadlaya salaaday daahiyaan waa kuwa salaada dadka ku xabisana waa jiraan allahu mustacaan ayb ow a'imatan ama a'imo yu-aakhiruuna salaata salaaddii dib u dhigaaya liwaqtihaa qultu waxaan idhi famaa ta'murunii maxaad i amraysaa qaala salli salaata liwaqtihaa salaadda waqtigeeda ku tuko fa in adragta macahum haddii aad iyaga haleeshana fasallih la tuko haada marka haa usakti fasallih ay fasalli waa la tuko iyadana meeshan fiqii kalaa laga qaadanayo waxay tahay ninku haddiiba salaadda uu dukanayo inta uu salaaddii oogayo waa muslim salaaddii hadduu waqtiga ka daahiyo lafteeda gurigaaga ku duko waqtiga isagana la tuko si aad marka waxaa layska ilaalinayaa iftiraaq iyo furqo iyo kala tag iyo ayaa layska ilaalinaya marka ninkaani madax xun isagoo ah oo salaaddii dib u dhigaaya haddana ha lala dukado oo yaan intaadan intaad adiga ka tagta jamaaco kale ha samaysani maxaa yeelay wixii lagu waayo wadajirka kala tag ma lagu heli karan ayb in allaale intuu islaamnimadiiba ogol yahay la joog walaa taquulanna ha dhihin sallaytu waan tukaday ha dhihin falaa usallii ma tukanaayo ha dhihin gurigaygan ku tukanaa aniga bisalaad waa dukaday ma tukanaayo ha dhihin gurigaaga ku tuko isagana aad la tuko ayb oo daacadii ha lagaa hela marna salaaddu wax fiican wey cuhmaan bnu cafaan radia allahu canhu baa waxaa la yidhi adigii khaliifadii muslimiintaa tahay halkan ayaa niman kii khawaarijta ay kugu xabiseen gurigaaga kama bixi kartid waa ku wareegsan yihiin masaajidkiina ayagaa qabsaday oo salaada dadka tujinaya ee ka waran markaasuu wuxuu yidhi salluu macahum la tukada salaaddu wuxuu yidhi fa ina salaata khayru maa yafcaluhu banu aadam salaaddu bani aadamka waxay sameeyaan iyadaa ugu khayr badan la tukada hadday wanaajiyaan wanaajiya hadday salaaddii xumeeyaanna ha xumaynina la tukada idinka bukhaari marka wuxuu baabeeyey imaamatu lmaftuun ayuu baab uga dhigay qofka fidnaysan imaamadiisu waa ansaxay mar baadaan salaad eh, islaamkii aan laga saaraynin kaa laftiisa la tuka ayaa la yidhi maxaad umalaynaya markaa kii madaxdaba ahay markaas nacam oo isaga fisqi ama qallooc lagu arko qaala xadaanaa marka wuxuu yidhi walaa taqulana sallaytu falaa usalli hadhihin qaala baabu darbi rajuli yadahu calaa fakidihi cinda tacajubi aw shay qofka gacantiisa inuu ku garaaco bowdadiisa cinda tacajubi marka uu yaabo agteeda aw shay-i ama shay agtiisa inuu bowdyaha gacanta ku dhufto gacantiisa inuu ku dhufto cajarkiisa qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leysu can cuqayli wahuwa bnu khalid can ibni shihaab wahuwa الzuhriyu can caliy bni xusein wahuwa zayn اlcaabidiin ana xuseyn bna caliyin xadatahu xuseyn bnu caliy bn abi aalib rayxaanatu rasuuli اllahi sal ly slam can caliyin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slam nabiga طaraqahu waa kusoo guureeyey xilli habeen buu kusoo guureeyey wafaaima isaga iyo wafaatimata binta nabiy sal ll ly slam cali iyo faatima ayuu kusoo guuriyey nebiga faqaala wuxuu yidhi alaa tusalluun war miyaydnan tukanaynin salaatuleylka faqultu waxaan idhi buu yidhi cali yaa rasuul allah rasuulka allow inamaa anfusunaa cinda allah nafsadeenna ilaahay agtiisay ahaatay faidaa shaaa haddii uu doono an yabcahanaa inuuna soo kiciyo bacahanaa waana soo kicinaya nafteenna ilaahay baa haysta hadduu doono waana soo kicinaya hadda warkaani war xun maaha laakiin waaa waxaa ka muuqda marka nebigu sal ll ly slam war salaada tukaduu yidhi yacni inuu ilaahay soo kicinaayo oo markaa un ay tukan karaan su-aashu ma ahayn ayb faاnsarafa الnabiyu sal ll ly slam nebigu waa gadoomay walam yurjic ilaya shay-an waxna iima celinin walam yarjic ilaya shay-an ayb maunan ii celinin shay-an waxba iima celinin rajacada lafteeda markaa tatacaddaa walaa tatacadda iska noqon karta walam yarjic ilaya shay-an uma samictu dabadeed waxaan maqlay wahuwa isaga oo mudbirun sii jees mid sii jeesanaya ah yadribu fakidahu bowdadiisana ou garaacayo maxalushaahidka inta waay yaquulu ou dhahayo wakana linsaanu akara shayin jadala wakana alinsaanu akara shayin jadala aayadda sabab nusuulkeeda annadru bnu xaaris oo aad nin muran badnaa ahaa ayay ku timid oo wakana alinsaanu akara shayin jadalan fi suurati اlkahfi ee haddana nebigu cali buu ku dul aqrina maxaa laga wadaa marka ee dooda nadru bnu اlxaaris iyo midda cali isku mid maahan dabcan nadr bnu اlxaarith doodiisu xaqi ayuu ayuu riixayaa baail uu difaaca cali laakiin baail ma difaacayo laakiin waxay iska shabahayaan uun nebigii oo wax fiican ula yimid oo ay ahayd inuu hogaansamo alaa tusalluun haye inuu dhahay yaa fiicnayd xoogaa marka hadalkan uu keenay inkastoo hadalkaani dembi haddana uunan ahayn nooc jadal ah baa ku jira iyo dood qala xadaثna mxamed bnu slaam wahuwa اlbikandiyu qala akhbarana abu mucaawiyata wahuwa mxamed bnu khazim الضariir can اlأcmash can abi razin can abi hurayrata qaal ra'aytuhu waan arkay buu yihi yadribu jabhatahu isagoo wejigiisa foolkiisa isagoo ku dhufanaya biyadihi gacantiisa wayaquulu dhahaya yaa ahla alciraaq atazcumuuna ma waxaad ku andacoonaysaan anii akdibu calaa atascumuuna ma waxaad ku andacoonaysaan annii akdibu calaa rasuuli illahi sal l slama anigu inaan nebiga ku been abuuranaya miyaad ku andacoonaysaan war yacni ma waxaad leedihiin nebiga inaan ku been abuuranaya maa sheegaysaan abu hurayra dhahayo gacantiisiiba wuxuu ku dhuftay madaxa markaasuu yidhi waa la yaab dabcan qofku markuu yaabo mararka qaar gacantiisuu ku dhuftaa foolkiisa war ma waxaad ku andacooneysaan ood sheegaysaan aniga in aan nebiga ku been abuuranayo maxaa keenay marka waxaa keenay abu hurayra dabcan dee axaadiid badan buu nebiga ka wari jiray firqooyinkii tirada badnaa markay soo baxeen oo qadariyada iyo khawaarijta iyo wixii foosha xumaa markay soo baxeen qolo walbaa way dhibsatay abu hurayra leanna naskii iyo xadiid iyaga lagu radiyo ayuu warinaa dabcan ila diinku waa kaamile qolo walbaa marka way naceen waana dhibsadeen abu hurayra markaasay yidhaahdeen qaarkood u nisbeeyeen nebiga inuu ka been abuuranayo sidaasna maaha mar walbana qofku hadduu xaqa sheegaayo ahwaa'da dadka xaqa ma waafaqaayo walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaatu waalardu waman fiihinna qof waxaa laga yaabaa marka qaar marka aada axaadiidta meelaha qaar aad ka hadlaysa inuu aada ugu farxo meeshii isaga dhibaysana inuu dhibsado warwadaadka ama qofkaani muxuu waxaan u sheegaa inuu is yiraahdo sidaan maa ka daaye isagay dhibee marka dadka qaar markaada waa ka faa'iideystaanoo meeshii uu ku qaldan yahay buu intuu garto u hogaansamaa nusuusta kuwana iyaga hawadooday hore u raacaan wax allaale wixii nusuus loo keenana waxay yidhaahdaan waxba kama jiraan wax kalaa laga wadaa waa baatil nas kalaa jiro maanta dhan waa iska daba wareegayaa taayar wareegayo kalau noqonaya xalqa xalaqa faariqow ku wareega ma fiicna saas marka ilaa zamankan la arkay abu hurayra dad duray xataa zamankan shiicada abu hurayra waa durayaan maxay u duraayaan baatilkooda ka hortegaan caqlaaniyiinta abu hurayra waa durayaan nin dhan baa jira la yidhaha adwaa islaamiya eh, kitaab adwaa cala sunna ayuu qoray abu raya la dhihi jiray abu raya kitaab uu qoray abu hurayra uu ku duraayo xataa uu leeyahay diintaba uma soo gelin diin rabitaan ahaan uma soo geline nebiga wuxuu kula joogay calooshiisa un bis wuxuu ka dhigay marka qof oo iska un calooshiisu shaqaystoo kale alcallaama cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi baa kitaab ka qoray la yidhaha alanwaaru lkaashifa bima fi adwa calى sunna min almujaazafa kitaab weyn ka qoray oo aahaarta mucallimi hadda ka mid ah waa keligiis baaba kitaab ah. ayib marka waxaa dareemaya marka dadka mar walba lama waayo dad diinta iyo dadka xambaarsan ishkaal iyo ku keeno farta ku godo iyagoo markaas dan leh dantaasna ay tahay baatilkooda inuu socdo marka waa in la helaa dad ahlu cilmi ah oo dadkaas ku hortegi kara marka oo uga hortegi karo bilxujati walbayaan seeftan iyo xabaddan marna waa la helaa marna lama helaayo nacam laakiin cilmiga waayo waxa dhabta ah oo la rabo nacam marka dadka dhallinyarada waxaa laga rabaa iyaga maadaama waqtigooduna fiican yahay maskaxdoodu ay furfuran tahay inay cilmiga u bartaan inay diinta difaacaan oo ay min ay min xayhiya cilmiya ay u difaacaan xadiid baan ahaa yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu taxriif alghaaliin waاntixaala almubdiliin wa ta'wiila aljaahiliin marka haddii wadiifadaas la waayo culimonimada diinta nin walbaa wax iskaga darsanaayo dadkiina xaqi iyo baailkiibaa isaga dhex darmaayo waa baaba-e marka diinti hoos iyo aadeysaa marka dadka ahlucilmiga waxaa laga rabaa hebelaa saan yiri iyo hebelaa saan ahaa iyo kan waa gaal iyo kan waa munaafiq iyo baabkaas inay inta iska yareeyaan cilmiga ku dadaalaan oo iyaga markaasi waxay naqdinayaan dariiqo cilmiga sax oo ta'siil leh ay u naqdiyaan taasaa adiga marka wadiifadaada ay tahay wadiifadaada maaha maanta cajalaa lasoo duubay shalay wadaad hebela waxaas sheegay wadiifo weyn maaha waxaas wadiifadaada cilmiga inaa ku dadaasho waa iga talo ayb qofka u arka marka taladaas inaysan munaasab u ahaynna hadda berri buu ogaanayaa markuu afartan sano gaaro meel oo ummadda u dabooli karana aynan jirin qofka dhallinyarnimadiisa ha ka faa-iideysa culimadan marka kutubahan qoraayo ama cilmigan keenayo ishkaalaad aada u khatarsan oo qaarkeed shaki in caamada diinta looga geliyo loogu talagalay waayo waxay ka jawaabayaan wax sahlan maaha marka nacam ayb cilmigana kaasaa la yidhaahdaa markaa wuxuu yidhi ya ahla alciraaqa tascumuuna anii akdibu calaa rasuuli illahi sal ll ly inaan ku been abuuranayo miyaad sheeganaysaan ayakuunu lakum almahna'u ayakuunu lakum idinkama waxaa idiin ahaanayo almahna-u bogaadin wa calaya anigana alma'hamu dembi miyaa dushayda noqonaysaan aniga markaan axaadiid idiin warinayo idinkana bogaadin inay noqoto anigana ay dembi igu noqoto nebiga ka been abuurto saas miya miya miyaa jirayso yacnii aniga ma jirayso waay saas oo aniga dembigaa ii daran ashhadu waxaan markhaati ka ahay la samictu rasuula allahi sal ll slam nebiga inaan ka maqlay yaquulu isagoo dhahayo yani lasamictu lawallaahi samictu rasuula allahi sal l slam idanqaaca shiscu nacli axadikum midkiin kabtiisa suunkeeda hadduu go-o falaa yamshii ma soconaayo yacnii yownan soconin fii naclihi اlukhraa kabtiisa kale yaanu ku soconin xataa yuslixahu ilaa uu midaas hagaajisto midkiin hadday kabta ka go-do ta kale yownan ku soconin ilaa uu iyada hagaajiyo yani halkab in lagu socdaa la diidaa leanna shaydaanka halkab ku socdo qaala baabuna marka waxuu ka rabaa halkaas inuu isku baabu darbi rajuli yadahu calaa fakidihi fakidkii unbuu la mid yahay cinda tacajub kan un laftiisa baabuna yaada kani baabun baab weyaan idaa daraba rajulu qofku hadduu ku dhufto fakida akhiihi walaalkii bawdadiisa hadduu garaaco walam yurid bihi su-an xumaanna uusan ka wadin de isagaa isgaraacaya hadda isagiibaa qof kale ayuu ku dhufanayaa bowdada ayb qaala xadaanaa abu macmar qaala xadaanaa cabdulwaariث qala xadaثna ayub bnu abi tamimata can abi lcaaliyata albara qaala mara bi cabdullahi bnu samit baa isoo maray faalqaytu lahu kursiyan kursi baan u dhigay fajalasa waa fariistay faqultu lahu waxaan ku idhi ina bna abi ziyaad cubaydullaahi bnu abi ziyaad qad ahara salaata salaaddii dib buu u dhigay famaa ta'murunii famaa ta'muru maxaad faraysaa yani cabdullahi ibnu saamid buu kursi u dhigay markaasuu yihi cubaydullaahi ibni ziyaad ibnu abi ziyaad waa cubaydullaahi ayb ibnu ziyaad waxaa dhalay ziyaad ibnu abiihi ayaa dhalay cubaydullahi ibnu ziyaad ibni abiihi baa la dhihi jiray ciraaq uu xukumi jiray nin dhib badan oo ahaa oo jabaar aho aada u dhib badan ayb markii dambena isagana waa waa la dilay balaayadu un balaayo unbaa usoo baxda say u socoto u balaayo kale dadkii xuseen bin cali dilay ninkii diray waay ayb markaasaa markii xuseen la dilay intuu saa madaxiisa u fiiriyey qor yar qaatay buu sanka saas uga mudmudaya markaasu wuxuu leeyahay alla yani qurux badana oo yacni eh, saasoo kale u dhahayaan markaasaa ilaahay wuxuu qadaray isagana inta la ciidankiisii isagii la laayey ayaa abeesa intay timid ordayso ayaa isagii keliya ayay sanka dalaq ka tiri aljazaa min jinsi lcamal ninkaa marka salaadii dib buu u dhigay famaa ta'muru waxaa laga qaadanaa marka wixii soo kordho ee mashaakila dadka ahlucilmiga in la weydiiyo lagala tashto laan iyaga diintii waxay ka qabtay yaqaanaan fadaraba nin marka af xunna war xunna waa ahaa cubaydullaahina saxaabigii ku yidhi ey bunaya ina shara aricaa'i alxutama dadka madaxda waxaa ugu xun kuwa dadka laayo iyaaka an takuuna minhum war iska ilaali inaad kuwaas ka mid noqoto markaasu wuxuu ku yidhi ijlis iska fariiso fa inamaa anta min nukhaalati asxaabi moxamed adiga waxaa tahay yuu yidhi asxaabi moxamed buunshahoodaa tahay buunshaa tahay ee fariiso saxaabigii buu saa ku dhahay markaasuu saxaabigii yihi hal kaanat lahum nuqaalatun iyagu buunsho miyaa miyay qabeynu yihi asxaabta maa buunsho lahaaba naam inamaa kaanat innuqaalatu man bacdahum wafii gayrihim buunshadaba gadaashooduu yimid iyo keyrkood ayuu ku dhex jiraay fadaraba faqidii marka wax indha adag oo af adag lama waaynayo ood isleedahay war qofkaani s sida u hadlaaya maxay tahay fa daraba fakidii bowdadeyduu garaacay darbatan hal darba ayuu ku dhuftay axsibuhu qaala waxaan malaynaa inuu yidhi xataa ahara fiihaa ilaa ay saamaysay oo darbadii iyo garaacistii ay saamaysay xoog buu ii dharbaaxay inuu dadka dhiba laakiin uguma talagelayo wuxuu rabaa inuu arrin xusuusiyo uma qaala wuxuu yidhi sa'altu darin kamaa sa'altanii abudar baan su-aalay saad ii weydiisay fadaraba fakidii kamaa darabtu fakidaka bowdadeedu igu dhuftay sida adiga taada aan kugu dhuftay waa musalsala meeshaas tasalsulaa ku jira faqaala wuxuu yidhi salli salaata liwaqtihaa salaada waqtigeeda ku tuko fain adragta macahum fasalli haddii aada salaadii la haleesho tuko walaa taqul hadhihin qad sallaytu waa tukaday falaa usalli tukan maaye hadda hadhihin qaala marka fiir xadiidkii hadaaye duruqiin sanadkiina waa bedelay mid kastaana fiqi gaarow ka qaatay waxaas dhan ninkaan war u haynin marka wuxuu leeyahy xadiidyadan iska soo daba laalaabanayo maxay tahay weliba saxiixulbukhaariga waa la yaabeeba waxaa laga yaabaa toban baab inuu hal xadiid ku celiyo qofku marka wuxuu isleeyahay xadiidkan lagu noqnoqona maxay tahay isagana marka wuxuu rabaa meel walbaa fiqi gaarow ka wataa fiqigu marka iyo xadiidka iyo fadli ilaahi waa yu'tihi man yashaa qala xadaثna abulyamaan qala akbarana شhucayb can الزhriyi can salim bn cabdillahi an cabdاllahi bn cmr akbarahu ana cmara bna الkhaطaab inطalqa maca rasuuli اlah sal ll slam nebiguu la tegay fii rahdin maca rahdin jamaaco min asxaabihi ka mida qibaala bni sayaad ibni sayaad xaggiisa xataa wajaduuhu ilaa ay heleen ibnu sayaad yalcabu isagoo cayaaraya maca alghilmaani ilmaha la dheeldheelaya fii utumi bani maqaala ree bani maqaala buurtoodii meelay deganaayeen qoladaas waqad qaaraba bnu sayaad ibnu sayaad wuxuu ku dhadhowaaday yowmaidin maalinta alxulma qaangaar falam yashcur ma dareemin falam yashcur ma dareemin xataa daraba nabiyu sal ly slama dahrahu biyadihi ilaa uu nabiga gacanti falam yashcur ma dareemin xataa daraba nabiyu sal ly slama ilaa nebigu uu ku dhuftay dahrahu dhabarkiisa biyadihi gacantiisa uma qaala yani nebiga ibnu sayaad dhabarkiisuu gacanta ku dhuftay xalushaahidka meesha uma qaala wuxuu yidhi atashhadu anii rasuulu اllah war ma qiraysaa rasuul alla inaan ahay aniga fanadara ilayhi waa fiiriyey faqaala markaasuu yidhi ashhadu anaka rasuulu lummiyiin carabta inaad rasuulkeeda tahanqirayaa cumuumu risaalatihi buu diidan yahay marka qaala ibnu sayaad ibnu sayaad wuxuu yidhi fatashhadu anii rasuulu اllah adiga ma qiraysaa aniga inaan rasuul alla ahay farasahu الnabiyu salى اllahu عalayh waalihi wasalama nebigu maradiisii ayuu qabtay ayb farasahu nabiyu sal ly slam intuu nebiga maradiisii saa usoo qabtay buu ku soo jiiday waa qof markaad kuleetiga qabanayso kale maradiisii intaad saas ugu soo jiidaysa ayb farasahu الnabiyu slى اllahu عalayhi walihi waslama ثuma qaala aamantu biاllahi wa birasuulihi maradiisuu kusoo jiiday kuleetigo kale saa uga qabtay uma qaala aamantu biاllahi wabirasuulihi markaasuu nebigu yihi allaan rumeeyey rasuulkiisa uma qaala libni sayaad buu wuxuu ku yidhi maada taraa maxaad aragtaa faqaala bnu sayaad waxa uu yidhi yaatiinii saadiqun wakaadibun waxaa ii imaanaya mid run sheegaayo iyo mid been sheegayo fa qaala nabiyu sal ll ly slam nabigu wuxuu yihi khullita calayka alamru arrinta waa laysaga kaa dhexyaaciyey qaala marka inuu nebi ahayn waxaasaaba tusaya qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu yidhi inii khaba'tu laka khabii'an waxaan kuu qariyey wax laguu qariyey khabii'an faciil bimacnaa mafcuul waaye maqbuu'an shay baan qalbiga kugu qabtay ee sheeg qaala wuxuu yidhi huwa duku huwa duku qiiq ama qaac ayaad ii qarisay si fiicanna waa u sheegi waay addukhaanna waa dhammaystiri waaye waxna waa sheegay qaala wuxuu yidhi nebiga iksa war hoog oo yacnii hungow falan tacduwa qadraka qadarkaaga ma dhaafaysid si kastood wax u sheegta adiga waxaa tahay unma dhaafaysid qaala cumaru cumar wuxuu yidhi yaa rasuula allah ata'danu lii ma ii idmaysaa fiihi isaga an adriba cunuqahu inaan luqunta ku dhufto faqaala nabiyu sal l l slam nabigu wuxuu yihi in yaku huwa in yaku haddii uu yahay dajaal in yaku haddii uu yahay dajaal huwa isaga in yaku haddii uu yahay addajaalu dajaal huwa isaga haddii damiirku hadduu munfasil noqdo fii maxalli nasbin xataa isagoo taagan qaabkii waxaa loo keenaa damaa-irtii marfuuca ahayd ahaan ayaa loo keenaa hadda huwadan fii maxalli nasbin waa ismiga kaana wa khabaru kaana wa khabarka kaanana waa mansuub haddana mar haddii aan haddii laga tegay mutasilkii laga tegey oo munfasilkii la keenay markaa munfasilkii waxaa loo keenaa sidii xaalatu rafcaha oo kale ana iyo huwa iyo ayuu raaca ayb in yaku haddii uu yahay addajaalu dajaal huwa isagu hadduu yahay kan bacdi riwaayana waxay leedahay in yakun hu in yakun hu ayay leedahay ayb in yakun hu ayb ayb in yakun dajaalu dajaal haddii uu yahuwa isaga meelahan markaad in yakunhuna waa bannaan tahay in yacnii in yaku sidaan hadda uu dhigayna waa bannaan tahay in yaku haddii uu yahay dajaalku huwa isaga kan ibnu sayaadkan laa tusallatu calayhi lagugu salladi maayo adiga wain lam yaku hadduunan ahayn dajaal huwa isaga kan falaa khayra laka fii qatlihi dilkiisu wax khayra kuguma jiraan hadduu dajaal yahayna de adiga maba lagugu salladayo ciisa dili doono dajaal ma garatay haddii uunan dajaal ahaynna wax danoo khayra kugu sugan inaad dishaan ma leh meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qof kasta oo dil in la dilaa ay bannaan tahay dilkiisu mar kasta maslaxo maaha hadda waa kan ninkan ibnu sayaad oo dhahayo atashhadu anii rasuulullahi buu nebiga ku leeyahay haddana nebigu wuxuu leeyahay dilkiisu wax macnaa kuuguma jiro khayr ah leanna dadkan adu sharta ma marna ma dhammaanaysa ayb wax khayr oo kugu jiraa inaad dishaa hadduusan dajaal ahayn ma jiraan ayb marka ibnu sayaadna da warkiisu waa badan yahay dajaal miyou ahaa mase dajaal maahayn war badan baa ku jira abu saciidin alkhudri wuxuu dhihi jiray dajaal waaye ibnu sayaad markaasaa ibnu sayaad la doodi jiray seen dajaal ku ah buu dhihi jiray maka madiinaan joogaaye dajaal madiine ma soo gelaayo soo lama dhihin soo ma arkaysid yidhi makaan gelaayo yidhi markii dambe waa xajiyeeyo waa un islaameen miyaad arkayn yidhi inaan maka gelaayo madiine inaan joogo eh, soo ma arkaysid yidhi marka saxaabada xataa arrinkiisu ishkaala uga jira laakiin uun ibnu sayaad waa dajaalun min adajaajila dajaal uun dajaajilada ka mid ah ayb ibnu xajar tahdiibka wuxuu ku yidhi wulida makhtuunan masruuran waqad aslama waxaja wagazaa maca almuslimiin uma daharat minhu axwaalu wasumicat minhu aqwaalu tushciru bianahu dajaal waa islaamay waa xajiyey muslimiintoo la duulay weliba dagaal u raacay markii dambena axwaal iyo waxbaa kasoo laga maqlay ku tusi karta dajaal inuu yahay waqiila inahu taaba wamaata cala alislaami bilmadinatina waa la yidhi ayb wamaata bnuhu cumaara fii khilaafati marwana bni moxamed wiilkiisa cumaarana khilaafat marwan ayuu dhintay wiilkaan weli ma soo marnay oo soo marnay ay axmed xaggeen kusoo marnay tirmidiga cumaarat ibnu sayaad waa soo marnay ibnu sayaadkaana dhalay waa sheegnay markaas waaqraja abu dawuud bisanadi صaxiixi can jaabirin faqad ayb faqadnaahu ywma alxara ninkii sidii aan u arki jirnay maalintii yowma alxara waaba waynay jaabir baa saa dhahay cayni wuxuu yihi xadiidu bni sayaad mushkilun warkiisu marka waa ishkaal badan yahay ayb qaala salimu fasamictu cabdاllahi bna cumar yaqulu inطalaqa bacda dalika الnabiyu sal ll ly slam nabigaa markaa kadib tegey huwa isaga iyo ubay bnu kacbin alansaariy yowma maalin ila naqli geedaha timirta alatii fiiha bnu sayaad uu ku jiray xataa idaa dakala nabiyu sal ly slam markuu nabigu soo galay xataa idaa ilaa an dakala macno haayay waa haaye dafiqa nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu gudagalay yataqi inuu u gambanayo bijuduuci naqli geedaha timirta inuu ugu gabanayo wahuwa yasmacu min ibni sayaadin shay-an nabiguna ou ibnu sayaad wax ka maqlayo qabla an yaraahu intuusan arkin wabnu sayaadinna mudajicun ibnu sayaadna ou jiifo calaa firaashihi firaashkiisa korkiisa fii qatiifatin go- dhexdiis uu yahay lahu isaga ou lahaa fiihaa dhexdeeda waxaa laga maqlayay zamzamatun nuunuulayn iyo cod fara-ad umu bni sayaadin baa aragtay annabiya sal ll ly slam nebigay aragtay wahuwa yataqii isagoo gambanaya bijuduuci naqli ku gambanaya nebiga faqaalat libni sayaad bay waxay ku tihi ey saafu yaa saafu wahuwa smuhu magaciisa waaye hada moxamedun isjir waa moxamed waaye kani fatanaaha bnu sayaad ibnu sayaad marka waa joogsaday meeshaas warkii iyo wixii uu sheegayay waa ka waa aamusay qaala nabiyu sal alla ly slam nabigu wuxuu yihi low tarakathu hadday ka tegi lahayd labayana arrin arrintiisu arrintiisu uu caddaan lahaa uu caddayn lahaa maclushaahidka nebigu inuu dhabarka ka dharbaaxayda riwaayadii hore qaala saalimun qaala cabdullaahi qaama nabiyu sal l slam nabigaa kacay fi nnaasi dadka dhexdooda faatnaa cala allahi allow wuxuu ku ammaanay bima huwa ahluhu uma dakara dajaala buu sheegay faqaala inii undirukumuuhu anuu waa idinkaga digayaa dajaal indiruukumuuhu waawda lilishbaac ayaa loo keenay ee kum waayo damiirka ayb laba damiiroo mutasiloo isku xijiya waana bannaan tahan ayb haday isku xigaanna marka kee la hormariyaan acrafka acrafka kee waay marka mukhaaabka hadda kum kaafka ka wato way kan kaafka wato way waqadim ilahasa fi itisaali waqadiman maa shi'ta fi infisaali soo maahay ayb itisaalba hadduu jiro akhaskaa la hormarina ayb mararka qaarna labaduba haa'ib inay noqdaanaa la arkaa hadday labaduba haa'ib noqdaan marka waa xataa waxaa la yeeli karaa in la kala gooyo oo fasliga waaba laazima saasa haaliba fasliga laazima ayb walaa markaa inii undirukumuuhu waa idinkaga digaya wamaa min nabiyin ilaa waqad andara qowmahu buu digay waa uga digay laqad andara nuuxun qowmahu walaakin saaquulu lakum waxaan idin dhahayaa fiihi isaga shanigiisa qowlan qowl lam yaqulhu nabiyun liqowmihi nebi qowmkiisa uunan ku dhihin taclamuuna waxaad ogaanaysaan annahu acwaru inuu yahay mid ila wa ana allana laysa biacwara ilaahayna maaha mid ila meeshaan marka wa ana laysa biacwara ibnu khuseyme iyo bukhaari iyo waxay ka qaateen ilaahay inuu laba indhood leeyahay leanna ilaahay hal il ma lahana layidhi hal il keligeed waa laga anfiya maxaa loo sugaa marka labo labada ayb ibnu khuseyme iyo bukhaari iyo sidaasay ka fahmeen xadiidkan ayb qala xadaثna musa qala xadaثna whayb qala xadaثna jacfar can abihi can jaabirin qaal kana الnabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa ida kana junuban hadduu janaabo qabo yasubu calىa ra'sihi ثalaaثa xafanaatin min maa-in buu ku shubayay qaala alxasanu bnu moxamed abaa cabdillaahi ina shacrii xasan bnu moxamed bni caliy bni xusein ayaa wuxuu yidhi ina shacrii aniga tinteyda akharu min daka intaa waa ka badan tahay yani nebiga laba sacab sacab ayuu madaxiisa saddex jeer ku shubi jiray saddex sacab ayuu madaxiisa ku dhaqi jiray janaabada kaga mayran jiray markaasuu yidhi tinteeda anu intaa waa ka waa ka badan tahay <coughs> wa daraba biyadihi calaa fakidi lxasan gacantiisiiba wuxuu ku dhuftay xasan bowdadiisa xalushaadka inta wa faqaala markaasuu yidhi yabna akii adeer kana shacru nabiy sal l l slam akara min shacrika nebiga tintiisa tintaada waa ka badnayd wa waana ka qurux badnayd waana ka fiicnayd baabu man kariha an yaqcuda wayaquuma lahu wayaquumu lahu nnaasu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kariha qofka nacay an yaqcuda inuu iska fariisto wayaquumu lahu nnaasu dadkuna ay u istaagaan qofkii nacay qala xadaثna musa qala xadaثna abu cawaanata can اlacmash can abi sufyaan can jaabirin qaala surica rasuulu llahi sal ll ly slam nebiga waxaa laga legday oo ka dhacay min farasin faras bilmadiinati calaa jidci naklatin geedtimireed buu ku dhacay korkiisa fanfakat qadamuhu lugtiisii baa murgacatay marka fa kunnaa waxaanu ahay nacuuduhu inaan booqanayno fii mashrubatin licaa-ishata waa booqanaynay waxaan ku booqanaynay meel qol sarreeyo oo caa-isha ay lahayd faataynaahu waanu u nimid wahuwa yusallii qaacidan isagoo fadhi ku tukanayo fa sallaynaa qiyaaman istaagan ku tukanay uma ataynaahu maratan uqraa baanu u nimid wahuwa yusallii lmaktuubata qaacidan salaaddii faradka isagoo fadhi ku tukanayo fa sallaynaa khalfahu qiyaaman gadaashiisaan ku tukanay annagoo taagan fa awmaa ilaynaa nebigu waa noo ishaaray an iqcuduu ay uqcuduu fariista falamaa qada salaata markuu salaadii gutay qaala idaa sala alimaamu qaacidan hadduu imaamku fadhi ku tukanayo fasalluu qucuudan waidaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman walaa taquumuu walimaamu qaacidun ha istaaginina imaamkao fadhiyo kamaa tafcalu faarisu bicudamaa'ihim xadiidkan waa soo marnay nebiguna waa kahday sidan tarjamadii xadiidka waa daahir qaala wuxuu yidhi wawulida lifulaani min alansaari baa loo dhalay ghulaamun fasamaahu muxamedan buu u bixiyey faqaalat ilansaaru laa nukanniika birasuuli birasuulillaahi kunyada rasuulka kugu kuneey mayno ogowniyaho xataa qacadnaa fi ariiqi ilaa an fariisanay jidka nas'aluhu can isaacati nabigan saacadda wax ka su aalnay faqaala ji'tumuunii tas'aluunii can isaacati waa ii timaadeen miyaa idinkoo saacadday weydiinaysaan qulnaa nacam haabaan dhahnay qaala maa min nafsin manfuusatin naf nafsad lagu afuufay ma jirto ya-tii calayha uu u imaanayo mi-atu sanatin boqol sano naf ruux ay hadda ku jirtaa ma jirto boqol sano ay u imaanayso markaa nebigu hadlaayo boqol sano kadib naf noolaanaysaa ma jirto qaar baa marka waxay u fahmeen saacaddu waxay dhacaysaa boqol sano kadib saas maaha naf hadda dhulka ku nool oo ay naf ku jirto oo boqol sano maanta kadib noolaanaysaa ma jirto way waana sidaas qulnaa waxaanu nidhi wulida lifulaani min alansaari ghulaamun baa loo dhalay fasamaahu muxamedan buu ku magacaabay faqaalat ilansaaru waxay tihi laa nukaniika birasuuli llahi sal ly slam qaala wuxuu yidhi axsanat ilansaaru ansaaru waa wanaag fashay samuu bismii magacayga isku magacaaba walaa taktanuu bikunyatii kunyadeydana ha iskugu kunyaynina waa ka hadalna xadiidkan macaanidiisa waana soo martay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xadaثna cabdالcaزiiz bn cabdالlahi wahuwa lweysiyu qala xadaثani daraawardiyu cabdالcaزiiz bn mحamed weeyaan can jacfari can abihi jacfar bn mحamed can abihi mxamed bn caliyi can jaabir bn cabdالlah ana rasuula اllahi sal l slam mara fi suuqi nabiga suuqi buu soo maray daakila min bacdi alcaaliyati isagoo kasoo galay xaafadda caaliya dhinaceeda wannaasu dadkuna kanafayhi wannaasu dadkiina yamshuuna kanafay bikanafay kanafayhi dadkuna ay soconayaan labadiisa dhinac walxaal annaasu dadkiina maashuuna ay soconayaan kanafayhi dhinacyadiisa waa in sidaa un la qadaro ayb maxaa yeele wannaasu kanafayhi kanafayhi khabar loogama dhigi karana ayb kanafaahu yaa la dhihi lahaa hadday khabar laga raban ayb kanafayhi waxay taagan tahay marka calaamatu calaamadii nasbaha ka muuqata ama calaamat ljar marka in la yidhaha wannaasu dadkiina calaa kanafayhi ama fii kanafayhi dadkuna marka kaa'iniina fii kanafeyhi bay ku sugnaayeen dhinacyadiisa ayb famara bijadyin asaka wuxuu soo maray orgi dhukan fatanaawalahu waa soo qabtay faaqada biyudunihi dhegtiisa u qabtay uma qaala ayukum yuxibu kiinee baa jeclaanayo ana hada lahu bidirhamin kan in dirham ay ugu sugnaato faqaaluu waxay yidhahdeen maa nuxibu ma jeclaanayna anahu lanaa bishayin annahu lanaa inuu annaga noo sugnaado bishayin in inuu noogu sugnaado iibsano wamaa nasnacu bihi maxaan ku samaynaynaa qaala tuxibuuna anahu lakum waayihi iska qaadanaysaan qaaluu laa ma rabno xataa qaala dalika lahum halaatan buu ku yidhi faqaaluu laa wallaahi bay dhahay low kaana xayan hadduu mid nool ahaan lahaa lakaana cayban ceeb ayaa fiihi dhexdiisa ahaan lahayd anahu asaku inuu dhukan yahay walasaku aladii laysa lahu udunaani asagna waa midka aan laba dhagood lahayn oo dhegihiisu yaryar yihiin ama aan dhegaba qabin faqaaluu waxay yidhahdeen laa walla ah kayfa wahuwa mayitun hadduu nool yahayba ceebtaasuu qabaaye xaalku sidee buu noqonayaa isagoo mayit ah qaala fawallaahi baan ku dhaartay la dunyaa adduunyada ahwanu cala allahi min hada calaykum ilaahay korkiisa waa ku daraaban tahay way ku liidataa min hada kan waa ka liidataa calaykum dushiina idinka siduu kan idinla liito si ay alle adduunyada ula liidataa ka badan qala xadaثna cثman الmؤdin huwa cثman bn اlhaytm alcabdiyu almuؤdin ثiqat تغayra fasaara ytlaqn qala xadaanaa cawf huwa cawf bnu abi jamiilat alacraabiy ayb an اlxasan ayb an cutay bni damrata cutay ibnu damrata atamiimiy hiqat qaala ra'aytu cinda ubayin ay ubay agtiisa waxaan ku arkay rajulan nin meesha markaan midkan wuxuu yidhi صaxiix laysa lihada الصaxaabiyi dikrun cindii kee saxaabiga ujeedaa marka cutay bnu damrata saxaabi maba ahan ubay ibnu kacabna hadduu ujeeda de waa la yaqaan ubay ibnu kacab ra-aytu cinda ubayin ayaa waxaan ku arkay rajulan nin tacazaa bicazaa'i اljaahiliyati habarwacashadii jaahiliga ayuu ku habar wacday tacaza macnaha dacaa bidacwa aljaahiliya un um weeyaan ayb faacadahu ubay walam yukanihi ubay waa qaniinsiiyey walam yukanihi mana sarbeebin yani waa qaniinsiiyey marka maxaa laga wadaa xadiidkaa wuxuu ahaa haddaad aragtaan nin habarwacshadii jaahiliga iyo samaynayo faaciduuhu bihani abiihi aabihii farjigiisa nuugsiiya saasuu fa aciduuhu bihani abiihi riwaaya waxay leedahay biayri abiihi aabihii dakarkiisa nuugsiiya ayb oo bimacnaa aabbahaa dakarkiisa nuug dhaha saasay ka dhigan tahay mana u sarbeebin <laughs> ataa sarbeeb uma sheegina si qayaxano u sheegay warkaas ayb meeshaa marka dee caadada waxay ahayd nebigu waa sarbeebi jiray alfaadda sidaanoo kalena waa necbaad jiray meeshaanna yaan la yaan la sarbeebin uu yidhi see loo jamcinaa marka daxaawi kitaabkiisa mushkilul waxaa lagu jamcinaa buu yidhi ninkan dacwa aljaahiliya maxaa laga wadaa horta in la fahmo wuxuu yidhi dacwa aljaahiliya waxaa laga wadaa qofku inuu ku faano aabbayaal gaalo ah oo asaga uu ku abtirsado aabbayaalkaas gaaladana de jahanamay ku jiraanba kuwaas maxaa kuwaas laga abtirsadaa ayaga marka wax qiimo ma leh in marka warkooda la caddeeyo la qayaxo bannaanka la dhigo maslaxa ku jirta si dadka looga eriyo inay aabbayaal ama awowayaal gaala ah ay kufa ay ku faanaan si looga eriyo waxaana ku tusaaya buu leeyahy bicazaa'i aljaahiliya bidacwa aljaahiliya waxyaabahaas jaahiliyadana waa qabla alislaam waxaan la sarbeebaayo ee aan qof muslima wax ku saabsan qof loo sarbeebaayo fanadara ilayhi asxaabuhu baa fiiriyeen qaala kaanakum ankartumuuhu way fiiriyeen marka dadkii markaas ubay ibnu kacab wuxuu yidhi war inaad igu inkiraysaanaaba laga yaabaaye kaanakum waxaa laga yaabaa u egtihiin ankartumuuhu inaad igu inkiraysaan arrintan faqaala wuxuu yidhi inii anigu laa ahaabu ka cabsan maayo mana ka ka haybaysanayo fii hada kan axaddan qof uga cabsan maayo abaddan weligay inii samictu rasuula اlahi sal ly slm yaquul man tacazaa bicazaa'i اljaahiliyati faaciduuhu faaciduu nuugsiiya qaniinsiiya hu isaga maxaa la qaniinsiinaa bihani abihi walaa tukanuuhu ha u sarbeebinina ayb ayb qala xadaثna cثman qala xadaثna mubaarak bnu fadalة can اlxasan can cutay mثlah baabu ma yaqulu baabu maa yaquulu rajulu qofku wuxuu dhahayo idaa khadirat rijluhu lugtiisa hadday kabaabiyooto khadirad macnaha waxay tahay lugtu sida u fadhiya intay kabaabiyooto oy kogto oo uu markaa fidin waayo ama dhulka dhigi waayo wuxuu dhahaya qala xadaثna abu nucaym qala xadaثna sufyaan can abi isxaaqa can cabdiraxmaan bni sacdi qaal khadirat rijlu bni cumar ibni cumar lugtiisii ayaa kabaabyootay faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu yidhi udkur axaba annaasi ilayka dadkaad ugu jeceshahay xusuuso oo sheeg faqaala wuxuu yidhi yaa moxamed moxamed yaa moxamed moxamedow saasuu yidhi ayb xadiidkan isnaadkiisu isnaad saxeixa waaye abu isxaaq ikhtilaadkiisuna wax dhib weyn ma laha marfuuc maahan laakiin wax nebiga loo rafciyey maaha maxaa laga wadaa marka macnihiisa isnaad ahaan garanay laakiin riwaayada macnaheeda xadiidka diraayadiisu say tahay sida uu sheegayo ibnu callaan kitaabka alfutuuxaat alrabbaaniya ee adkaarka uu ku sharxo wuxuu leeyahay isaga qofku qof uu jecel yahay hadduu xasuusto ama uu magiciisa sheega nashaaduu ka helaana qofkanna lugtiisu inay kogto waxaa keenaya nashaad la-aan markaad hal si un u fadhiso iyay imaanaysaa kabaabiyadu markaasna waxaa laga yaabaa nashaad laana kugu dhacayo qofka marka cidda uu jecel yahay iyo qofka uu aad u qiimeynayo iyo haddii uu xusuusto ama magaciisa sheeg marka la leeyahay markuu xusuusto nooc nashaaduu ka helaya isla markiiba inuu kacaal laga yaabaa oo kabaabyadani waxaan saa uga bacdo waa arrin marka macnawi ah intaas bisuu sheegay ayb waana sidii ugu dhow ayb ashcaarta qaarkood iyo aahaarta qaarkoodna macnihiisaas ayay tilmaamaysaa macnaha ku jirana waa intaas wax ahlucilmigii hore ka mida ah iyo kuwii dambe mutaqadimiin iyo mutaaakhiriin ee mid u daliishaday xadiidkan istiqaata bigayr illaahi maha ma arkin wadaaddan waxaan ka maqlay wadaaddo soomaali ah oo iyagu uun shirkiga iyo tawxiidka aan kala garanaynin qaabka hadda ay waxaas hadda wadaadda u yihiin ma waa un dadkaa u yaqaanaan ka wadaan ee qofaan tawxiid iyo shirki kale aqoonin hadda wadaad ama culamo lama dhihi karo yaa waxay yidhaahdeen istiqaaha bikayr illahi waxaa u daliila sidaan ibn cumar waa kan yaa muxamed ayuu yidhi waxauna ka wadaabay dheheen yaa moxamed akithnii io gargaar akithnii meeshaan kuma taallo wax saas u fasirayna ma balin haddii istiqaatadu ay waadix ahaa lahayd ninkaas warkiisa waaba macquul u ahaan lahaa meeshaan marka waa mafhuum mafhuumkuna waa in la helo wax un uga horreeyey isaga lanna xadiidkan hadda bukhaari halkaanu ku dhigay macnaheedu waxay tahay waqti hore ayaa la yaqaanay aar aharkan mar haddii waqti hore la yaqaanay wax ka fahmayo muslina macnahaas uu sheegayo ma jiro see adiga lagaaga yeelaa marka fahmka ayb sheekh adkaarka marka wuxuu leeyahay saas macno saas u tilmaamay marka wahada liأna almuxiba lishidaةi tacalluqihi bimaxbuubihi yajidu nashaaطa cinda dikrihi wa tadakurihi fayadhabu canhu اlcajzu wاlkasal macno noocaas ayuu sheegay hada akhiruhu wallah aclam wsala allah wslam cla nabi